alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeenani waa kii saddexaad oo ka mid a ah kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin oo iska lahaa cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi addarsu saabicu safratuhu thaaniya ila ashaam addarsu casharkii assaabicu ee toddobaad safratuhu nebiga socdaalkiisii weeye athaaniyatu ee labaad ila shaami shaamna uu u safray filkhaamisati walcishriina sanadkii labaatan iyo shanaad oo min cumrihi da-diisa ka mid ah sala allaahu allah u naxariisto calayhi nebiga dushiisa oo wasalama allaha badbaadiye saafara wuxuu u socdaalay ila shaami dhanka iyo dhinaca shaam maratan mar thaaniyatan ee labaad fii tijaaratin ganacsi iyo beecshiro ayuuna la safray oo lisayidati boqoradii u sugnaatay khadiijata ahayd wa kaanad khadiija waxay ahayd daata sharafin sharaf mid u saaxiiba iyo wa maalin xoolo tasta'jiru way kiraysan jirtay alrijaala ragga fii maalihaa xoolaheeda ayay ku kiraysan jirtay waqad ikhtaarat way dooratay hu nebiga sala allahu calayhi wasalama lihaada kan alcamali ee tijaarada ah nebigay u dooratay inuu xoolaheeda u rogrogo liannahaa annahaa iyadu samicat waxay maqashay bisidqihi nebiga runtiisa iyo wa amaanatihi ammaanadiisa iyo wa akhlaaqihi dhaqankiisa ashariifati ee wanaagsan wa kaana macahu nebiga la jirankii waxaa ahaa socdaalkaas khaadimuhaa khadiijo addoonkeedii maysaratu ahaa fa baacaa nebi muxamed iyo maysaro badeecadii way iska iibiyeen wabtaacaa waxna waa soo gateen wa rajacaa waxay la soo noqdeen biribxin faa-iido cadiimin ee weyn musanifku halkan afar qodob buu sheegay qodobka koowaadi waxaa weeye nebiyulaahi moxamed shan iyo labaatan sane markuu jiray mar labaad wuxuu u safray shaam safarkan iyo kii hore way kala bedelan yihiin kii hore nin yar buu ahaa oo nebigu da-yar sala allahu caleyhi wasalam oo sagaal jir buu ahaa ama saddex iyo toban jir hadda laakiin waa nin weyn oo shan iyo labaatan sana jira markii hore adeerkii buu la socday oo gurigiisa uu ku soo koray haddana waa safar madax bannaanoo khadiijo oo hantiilay ah oo hanti fiican leh qof sharaf iyo xoolalana ahayd raggana inta kiraysata oo lacag siisa odhan jirtay maadaama qof dumara ahay fawdaduna iska badnayd idinku xoolahan ii kaxeeyo wax igu soo gada oo sidaasna wax ku siin jirtay baa waxay maqashay inuu maxamedul amiin uu yahay ruux runlow ah kow ruux ammaanada ku fiican oo dadka hantidooda iyo xuquuqdooda dhowraya ruux akhlaaq suuban oo dabcigiisa iyo dhaqankiisu uu wanaagsan yahay qof kasta oo hanti iyo dhaqaala haysta cid uga shaqaysana raba wuu jecel yahaa muwaasafaadka iyo tilmaamaha qofka leh way u dooratay nebiga way kala hadashay nebiguna waa ka aqbala sala allahu caleyhi wasalam waxaa raacay nebiga nin addoon uu ahaayoo maysare la odhan jiray khadiijo badeecadii bay qaadeen shaam bay geeyeen way iibiyeen lacag bay soo qaateen waxbay soo gadeen waa soo noqdeen faa-iido wuxuu nebigu halkaa safar la soo noqday raggii ka horreeyay weligood aysan keenin aad bay ugu bogtay mushaarkii raggii hore ay siin jirtay wax ka badanna nebiga sala allahu caleyhi wasalam waa u ogolaatay oo waa siisay oo uu ku shaqayn jiray afartaa qodob oo qodobka koowaad uu yahay inuu safray nebigu sala allahu caleyhi wasalam oo tijaaradaas uu la safray khadiija ay lahayd khadiijo tilmaamooyinkeeda qeybo ka mida labo nebiga waxay u dooratay oo ganacsigan ugu dhiibtay saddex socdaalkaa nebiga yaa kuu heliyay afar afartaa qodob buu meeshaan kaga hadlay filkhaamisati walcishriin sanadkii shan iyo labaatanaad oo min cumrihi da-diisa ka mid ah sala allahu calayhi wasalama saafara wuxuu aaday ila shaami dhanka shaam maratan marthaaniyatan ee labaad fii tijaaratin ganacsi oo lisayidati ugaasadii ama boqoradii u sugnaatay khadiijata ahayd shaam iyo makana muddo dheer baa udhexayso bil baa loosii socda wa kaanat waxay ahayd daata sharafin sharaf mid u saaxiiba iyo gobonnimo iyo wa maalin hanti tasta'jiru way kiraysan jirtay alrijaala ragga fii maalihaa xoolaheeda waqad ikhtaarat way dooratay waa khadiijiyahu nebiga sala allahu caleyhi wasalam lihaadaa kan alcamali ee shaqada ah liannahaa iyadu samicat waxay maqashay bisidqihi nebiga runtii sala allahu caleyhi wasalam wa amaanatihi iyo amaanadii iyo wa akhlaaqihi hufnaantiisa iyo akhlaaqdiisa ashariifati ee wanaagsan wa kaana macahu nabiga la jirankiisa waxaa ahaa oo la socday khaadimuhaa adeegaheedii ama addoonkeedii maysaratu ahaa fa baacaa nebiga iyo maysara way iibiyeen badeecaday wadeen wabtaacaa waxna way soo gateen wa waxay la soo noqdeen biribxin faa-iido cadiimin ee weyn waxaa la yidhaahdaa waxaa soog markaas safarkaa labaad nebiga arkay salalla aley wasalam nin raahib ah markaasuu wuxuu ogaaday nebiga mustaqbalka lasoo saari doono inuu yahay as-ilatun su-aalo mataa goormuu saafara u safray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ila shaami shaam filmarati markii athaaniyati ee labaad jawaabteeda waa soo marnayo waa markii uu shan iyo labaatan sano gaaray ayib limaadaa maxay buu saafara u safray wuxuu u safray fii tijaaratin lisayidita khadiija sababkuu u safray kayfa kaanad sidee bay ahayd asayidatu boqoradii khadiijata khadiijo ahayd asayidatu boqoradii khadiijatu ahayd ayadana waa soo marnay oo daata sharafin wa maalin limaadaa maxay bay ikhtaarat u dooratay alrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama lihaada alcamali shaqadan ayada ah liannahaa samicat bisidqihi wa amaanatihi wa akhlaaqihi waa inaga soo mara man ruuxee baa saafara la safray macahu nabiga la jirankiisa fii haadihi almarati markan ayada ah maysaro alkhulaasa gebagebo wa saafara ila shaami shaam buu u safray maratan mar thaaniyatan ee labaad walxaal cumruhu da-diisuna khamsun wa cishruuna labaatan iyo shan ay tahay sanatan ee sano fii tijaaratin ganacsi ayuuna nebigu la safray sal alla aley wasalam cumriga nebigu sal alay wasalam weeye waxaa shan iyo labaatan sana jirka ah walxaal cumruhu daadiisuna khamsun shan iyo wa cishruuna labaatan sanatan sana ay tahay fii tijaaratin ganacsiyo lisayidati khadiijata khadiijo boqoradii khadiijo ahayd u sugnaatay hiya iyaduna sayidatun waa boqorod daatu khinan hodantinimo u saaxiiba iyo wa sharafin sharaf wa kaana macahu nebiga la jirankii waxaa ahaa ghulaamuhaa khadiijo addoonkeedii maysaratu maysaro ahaa tacaamulka noocaas ah dumarku inay ganacsan karaan oo wax iibsan karaan oo wax iska iibin karaan oo wax soo iibsan karaan qisadu wayna tusin qof dumari hanti ay leedahay inuu nin ka shaqayn karo oo mushaar kaga qaadan karana ayana wayna tusinaysaa waan ka faa-iideysanaynaa addarsu thaamin casharka sideedaad zawaajuhu waa nebiga guursigiisa sala allahu calayhi wasalama bisayidati khadiijata boqoradii khadiijo ahayd uu guursado bacda rujuucihi soo noqodkiisa ka gadaal bishahrayni nebigu laba bilood sala allahu calayhi wasalama mar laga joogo min safratihi socdaalkiisii athaaniyati ee labaad tasawaja wuxuu guursaday bisayidati ogaasadii khadiijata khadiijo ahayd wa hiya ayadaana allatii tii ah khadabatuu soo doontay oo u soo bandhigtay inuu guursado wa kaana cumruhaa da-deedu waxay ahayd arbaciina afartan sanatan ee sano wa cumruhu nebiga da-diisuna sala allahu calayhi wasalama khamsan shan iyo wa cishriina labaatan sanatan ee sano ayay ahayd wa kaanat waxay ahayd qablahu nebiga hortii mutasawijatan mid guursatay biabihalata ninka abihaala la odhan jiray waqad maata wuu dhintay walahu asagoy usugnaatay u walahu asagana waxaa u sugnaaday ninkaa dhinto abuhaale ah waladun ilmo minhaa khadiiju uga sugnaaday ismuhu magaciisana haalatu ayaa la odhan jiray leanna odaygaa wuxuu ahaa abuhaala la odhan jiray haala aabihi waxaa kaloo la yidhaahdaa ismuhu hindun wiilka hindaa la odhan jirana waa la yidhaahdaa waqad aqaamat way nagaatay maca rasuuli suubanaha la jiraankii khamsan shan iyo wa cishriina labaatan sanatan ee sano walam yatasawaj ma guursan nebigu khayrahaa ayada cid aan hayn xataa tuwufiyat ilaa laga oofsaday musanifku intaana afar qodob ayuu kaga hadlay markuu nebigu socdaalkii ka soo noqday shaam laba bilood ka bacdi khadiijuu guursaday ayadaana waxay ku dooratay dhaqankaa wanaagsan oo uu leeyahay waxay u soo bandhigtay inuu guursado nebiguna waa ka aqbalay sal alla calehi wasalam adeerkeed baa meheriyey wuuna doona nebigoo si sharaf loo wanaagsan ayuu u doonay halkaasi culimmadu waxay ka qaataan qisaska iyo kuwa la midka ah maadaamuu zawaajka iyo guurku uu yahay wax wanaagsan oo raggunay u baahan yihiin dumarkunay u baahan yihiin qaalib waxaa inuu ragga xaggooda ka yimaado cardiga iyo bandhigu laakiin qofta dumarka ahi qofka wanaagsan inay u soo bandhigto oo isleedahay mustaqbalku ku anfacayaa guurka waa wax bannaan oo caadi ah waxaa kale nabigeenna sala allahu calayhi wasalama iyo khadiijo guurkooda waxaa meesha ka muuqata oo la sheegay nabigeenu inuu afartan sano ay jirtay khadiija markuu guursanayay nabiguna uu shan iyo labaatan sano jiray masaladaasi masale mutafaq ah ma aha laakiin in badan oo ahlu siyarka ah ayaa sidaa qoray ayib nabiga khadiijo mucid baa kaga horreysay haah nin abuu haale la yidhaahdaa kaga horreeyey wiil haale la yidhaahday u dhashay ninkiina wuu waxaweyaan waa ka dhintay halkaa wiil ayadoo haysata baa nebigu guursaday maaqasanuu nebigu qabay shan iyo labaatan sano bay ayadiya nebigu wada joogeen hal qof oo kale oo dumar ah lama uusan guursan ilaa ay ka geeriyootay caruurta nebi moxamedna sala allahu caleyhi wasalama mucdamkooda ayadaa dhashay caruurta nebiga ayadaa dhashay badankooda kulli baa la odhan karaa ibraahim oo u dhashay maaha maariyatulqibdiya inta kale wilal iyo gabdhaba ayadaa caruurtii nebi maxamed dhashay sal alay wasalam dadku markay beeniyeen ayadu way rumaysa markay xoolahooda u diideen ayagu ayadoo xoolaheedii ka saacdiisay nebiga sal alay wasalam diinta allay garab u noqotay waa qofkii ugu horreeyey oo waxyigu markuu nebi maxamed kusoo degay la jaanqaada oo nebigeena la hadlay sala allahu caleyhi wasalam oo dejiyey oo nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam u geysay nofal qof wanaagsan oo ahlu khayr ah ayay ahayd bacda rujuucihi soo noqodkiisa kabacdi bishahrayni laba bilood min safratihi socdaalkiisii athaaniyati ee labaad tasawaja wuxuu guursaday nebigu bisayidati boqoradii khadiijata ahayd wahiya iyadaana allatii tii ah khadabathu nebiga soo doontay oo usoo bandhigtay macnaha wa kaana cumruhaa da-deedu waxay ahayd arbaciina afartan sanatan ee sano wa cumruhu nebiga da-diisuna sala allahu calayhi wasalama khamsan shan iyo wa cishriina labaatan sanatan ee sano ayuu ahayd wa kaanat waxay ahayd qablahu nebiga hortii mutasawijatan mid guursatay biabi haalata abuhaala waqad maata wuu dhintay walahu asagoo u sugnaaday waladun ilmo abuhaala dhintay minhaa khadiijuna ilmahaas uga sugnaaday ismuhu magaciisuna haalatu ayuu ahaa hindana waa la ohan jiray culamada qaar baa waxay leeyiin haala lama ohan jirin hindin hindun ayaa la ohan jiray waqad aqaamat way nagaatay maca rasuuli rasuulka la jirankii khamsan shan iyo wa cishriina labaatan sanatan ee sano culammada qeyb baa waxay leeyihiin walam yatasawaj muusan guursan khayrahaa ayada cid aan ahayn xataa tuwufiyat ilaa la oofsaday wuxuu la guursan waayey maadaamay garab iyo hiil u noqotay qalbigeeduu dhowrayay as-ilatun su-aalo mataa goormuu tasawaja guursaday bisayidati khadiijata boqoraddii khadiijo ahayd bacda rujuucihi bisafrayni min safratihi thaaniya kam kaana cumruhaa da-deedu imisay ahayd yooma tasawaja bihaa maalinku iyada guursaday afartan sano ay jirtay kam kaana cumruhu daadiisu maaqay ahayd sala allahu caleyhi wasalama nebigu markuu guursanayay labaatan iyo shan sano biman ruuxebay kaanad ahayd assayidatu sayidadii khadiijatu ahayd mutasawijatan mid u dhaxday qablahu nebigu hortiioo guursatay abuuhaalah ama abuuhindi kam sanatan imise sano ayay aqaamat nagaatay maca rasuuli suubanaha la jirankii sala allahu calayhi wasalama shan iyo labaatan sano alkhulaasa gebagebo bacda rujuucihi soo noqodkii nebiga ka bacdi bishahrayni laba bilood markuu soo noqodkiisii laba bilood laga joogo tasawaja wuxuu guursaday bisayidati khadiijata ugaasadii khadiijo ahayd boqoradii wa kaana cumruhaa da-deeduna waxay ahayd arbaciina sanatan afartan sano bacda zawjiha ninkeeda gadaashi abihaalata ahaa ayuu guursaday walabitha wuu nagaaday wa labithat way nagaatay macahu nebiga la jirankii khamsan shan iyo wa cishriina labaatan sanatan ee sano adarsu taasicu casharka sagaalaad xukmuhu waa kala saaridiisii beyna qurayshin quraysh dhexdeeda u kala saaray fii wadci lxajari dhagaxa saaridiisa al aswadi ee madow fil khaamisati sanadkii shanaad iyo wathalaahiina soddonaad oo min cumrihi da-diisa ka mid ah fi lkhaamisati sanadkii soddon iyo shanaad oo min cumrihi da-diisa ka mid ah hadamad way dumisay qurayshun quraysh alkacbata kacbada ayay dumisay wajadadad waxay soo cusboonaysiisay binaa ahaa dhismaheeda waqad ishtaraka wuu kala qeyb galay nebiyullaahi maxamed macahum la jirankooda sala allahu calayhi wasalama fii binaa'ihaa kacbada dhismaheeda wa kaana nebiga suuban wuxuu ahaa yaxmilu mid soo qaada alxijaarata dhagaxda maca ashraafi qurayshin quraysh odayaashooda wa macahu nebiga la jirankii waxaa ahaa camuhu adeerkiis alcabaasu cabaas ah wakhtalafat way iskhilaaftay qurayshun quraysh fii man ruuxii yadacu dhigaya alxaj alxajara dhagaxa al aswadda ee madow makaanahu booskiisa huma itafaquu waxay isku waafaqeen calaa an yakuuna inuu ahaado alxakamu midka kala saaraya awala daakhilin kan soo galo mid soo gala kan ugu horeeya min almasjidi masaajidka fa kaana wuxuu ahaa awala daakhilin ku soo gala kii ugu horeeyey rasuulullaahi rasuulka ala sala alla alei wasalam fa kaana wuxuu ahaa awala daakhilin mid soo gala kii ugu horeeyey rasuulullaahi ayuu ahaa oo wa kaana ismigeediyo dib u dhacay fa farixat way ku faraxday qurayshun quraysh bihi nebiga weli nebi lagama dhigina garo wa qaaluu waxay yidhahdeen radiinaa raalli baan ku noqonay bilamiini maxamedulamiin fa wadaca wuu dhigay alxajara dhagixii fii ridaa'in go- buu inta fidiyey buu dhagixii dul saara wa dalaba wuxuu ka codsaday min kulli ra'iisin oday beeleed kasta iyo madaxweyne kasta an yumsika inuu qabto bitarafin dacal iyo daan min alridaa'i go-ah huma amarahum wuxuu faray birafcihi dhagaxa koruqaadidiisa iyo go-iiba falamaa wasaluu markay gaarsiiyeen bihi dhagaxii ilaa mowdicihi meeshii la dhigi lahaa akhadahu waxaa qabtay alrasuulu rasuulkii biyadihi gacantii wa wadaca wuxuu dhigay huu dhagaxii biyadihi gacantiisa ashariifati ee wanaagsan fazaala waxaa zuulay alkhilaafu khilaafkii iyo ismaandhaafkii u dhexeeyey quraysh bixukmihi nebiga kala saaridiisa wa tacajabat qurayshun quraysh waxay la yaabtay min quwati fikrihi fikradiisa xoog badnaanteeda musanifku meeshaan shan qodob buu kaga hadlay qodobka koowaad waxaa weeye shan iyo labaatan shan iyo soddon sano markuu jiray waxaa dhacay qoreyshi inay kacbada dumisay oo ay tiri kacbada dhismaheeda aan cusboonaysiino wax xalaala maahana wax kalana yaynaan ku dhisi nebigu wuu kala qeyb qaatay dhagaxaantuu wax kasoo gurahayay adeerkii cabaas buuna la socday sala allahu caleyhi wasalam waxaa dhacday wakhtigaas markuu dhagaxda wax ka soo gurayay dee waad aragteenoo hawsha marka la qabanahayo meel la dhisahayo oo waxaa la samayn jiray soomaalidu xataa waa leeyihiin waa la dhar yaraystaa adeerkiisbaa marka wuxuu ku yidhi maad inta maradaan hoose iska furtid oo halkaan saartid aada dhagaxa iska xijisi nebigu wuxuu damcaa inuu sidii sameeyo maradaan intuu iska qaado oo halkaan saaro oo dhagaxa iska xijiyo waaban dhacay buu nebigu sal alla aleyh wasalam maalinkaa kabacdi nabi maxamed salla aley wasalam xubni waxaweya jirkiisa meela lagama arag macnaha jirkiisa waa caadi baa loo arki jiray gacmaha iyo wejigii dareerihiisa wuu la kulmi jiray laakiin go-ii uu rabay inuu iska qaado ilaahay baa ilaaliyey subxaana wa tacaala qodobka saddexaadi waxaa weeye qorayshoo iskhilaaftay markii dhismihii meel la keena la yihi xajarul aswadka halkan ha la saaro qolo walba markay waxay rabtaa iyo qabiil walba inay ku tasharufaan ayagu magac ku yeesheen la yidha ree hebel baa saaray waa la ismaan dhaafa marka in dhiig ku daato marka laga baqay baa waxa horrimaya xal angaaro masaajidkii baana la dhex taagan yahay shaqadiina waa socotaa keliya waxaa la isku haystaa reerka yagaa saaraya dhagaxan iyo kaayagu saari maayo waa hawsha soomaaliyeed annaga hogaaminayna iyo annaga hoggaaminayn oo kaleeto waxay go-aan ku gaareen qofka inuugu horeeyo albaabka ka soo gala ha kala saaro nabi maxamed uu noqda sal lla alay waa ku wada qanceen waxay ku tusinaysaa ruux wanaagsan oo dhexda bulshada bulshada dhexdeeda sharaf ka leh oo aamin ah oo qof walba uu wanaag ka filanaya ayuu ahaa nebigeenu xataa qabla risaala way ku farxeen nebigu marka muxuu sameeyey go- buu inta dhigay buu yar dhagax halkaan hala saaro waa la saara qoysaskan ishaya qabiil walba ninka hogaamiyahooda ah go-a ah waxa ka qabto waa camal mushtaraga ummadana ka dhexeeya jamaaci ah kor koru kor u qaada kor meeshii la saari lahaa markii la marahayo buu gacantiisa inta ku qabto asagu saara khalaas halkaasi culimmadu waxay u daliishadaan inay qurayshi aqbashay nebi maxamed xugumkiisa kuna kalsoonaatay inuu dhagaxa meeshaa saaro inuu asagu kala saaro inay ku tilmaameen ruux aamin ah wuxuu daliil u yahay tarbiyada nebi maxamed intuusan rasuul noqon ilaahay uu ku tarbiyeeyey makaarimul akhlaaq duun wanaagga gobanimada soo bandhigidda nebigu uu soo bandhigay sala allahu calayhi wasalam iyo iqtiraaxa uu la yimid mushkiladii markaa taagnayd si dadkii la isu waafajiyo ayada laftirkeedu waxay ku tusinaysaa caqliga nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam allah subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu ku talagalay intuusan nebi maxamed nebi ka dhigin inuu indhaha caalamka qeybo badan oo ka mida kusoo jeediyo shakhsiyadiisa wanaaggeeda bal horta bulshada lagu dhex biiro iyo ilaahay inuu subxaana wa tacaala mustaqbal dheer ninkan ka leeyahay oo oo uu rabo inuu rasuul ka dhigo ayib sidaasuu dhagaxi meesha ku saara marka fi lkhaamisati waalthalaathiin sanadkii soddon iyo shanaad oo min cumrihii da-diisa ka mid ah hadamad qurayshun quraysh way burburisay alkacbata kacbadii wajadadad way cusboonaysiisay binaaaha dhismaheedii waqad ishtaraka wuu kala qayb qaatay macahum la jirankooda sala allahu caleyhi wasalam fii binaa'iha dhismaheeda wa kaana wuxuu ahaa yaxmilu mid qaada alxijaarata dhagaxaanta halkaa waxay ku tusinaysaa si kastood ummadda dhexdeeda sharaf uga leedaho shiikh u tahay oo madaxweyne u tahay wixii isxilqaan bulsho ah oo bulshadu ay qabanayso oo waxqabad ah ka qayb qaado geed inta lagu waabo meel in weligaa iska fadhidid oo waxa weeyaan xataa cuntada afka lagugu gura sax ma waa inaad bulshada wax la qabatid nebigu buu soo gurayaa sal lla ly maca ashraafi qurayshin quraysh odayaasheedii wa macahu nebiga la jiranka waxaa ahaa camuhu adeerkiisa alcabaasu cabaas ah wakhtalafat qurayshun quraysh ayaa iskhilaaftay fii man ruuxii bay isku khilaafeen yadacu dhigaya alxajara dhagaxa alaswadiya madow makaanahu meeshiisa uma ittafaquu waxay isku waafaqeen calaa an yakuuna inuu ahaado alxakamu kala saaruhu awala daakhilin mid soo gala kan ugu horeeya min almasjidi masaajidka fa kaana wuxuu ahaa awala daakhilin mid soo gala kii ugu horreeyey rasuulullahi rasuulka alla ayuu ahaa sala allahu caleyi wasalam fa farixat qurayshun quraysh way ku faraxday bihi nebiga sala allahu caleyi wasalam wa qaaluu waxay yidhaahdeen radiina bilamiin u fiirsada ereygaa maantay radiina bilamiin ay leeyihiin hadhow markuu yidhahda nebi baan ah war waxaan xun iska daaya waad waalantahay odhan doonaa fa wadaca wuu dhigay alxajara dhagixii fii ridaa'in go' wa dalaba wuxuu ka codsaday min kulli ra'iisin oday dhaqameed kasta iyo madaxweyne kasta an yumsika inuu qabto bitarafi oo ra-da la kordhigo waa shayga dacashiisa iyo daantiisa darfun haddii la yidhahdaan waa indhah isha wey bitarafin daan ama dacal ama dhinac min aridaa'i go-ah huma amarahum wuu faray birafcihi koruqaadidii falamaa goortii wasaluu ay gaarsiiyeen bihi dhagaxii ilaa mowdicihi meeshiisii akhadahu mowdiciis waa maxay hada haddaa aswadku awal meel buu saaraa masaajidkii baa la dumiyey dhismaa lagu bilaabay meeshiisii baa la rabaa in lagu celiyo akhada waxaa qabtay hu dhagaxi ar rasuulu rasuulka sala allahu calayhi wasalam biyadihi gacantii wa wadacahu wuu dhigay biyadihi gacantiisa ashariifati ee wanaagsan ayuu meesha ku saaray fazaala waxaa zuulay alkhilaafu khilaafkii bixukmihi ayagaa zuulay bixukmihi asaga xukumkii iyo kala saaridii watacajabat qurayshun quraysh waxay la yaabtay min quwati fikrihi fikradiisa xoog badnaanteeda asilatun su-aalo mataa jadadat goormay cusboonaysiisa qurayshun quraysh binaa alkacbati kacbada dhismaheeda markuu nebigu soddon iyo shan sano gaaray hal ishtaraka macahum ma kala qeyb qaatay waa haa fii ayi shay-in sheegeybay ikhtilafuu isku khilaafeen ayadana waa soo marnay oo fii man yadacu alxajara qofkii dhigi lahaa xajarka iyo dhagaxa booskiisa ayay isku khilaafeen man ruuxeebuu kaana ahaa awala daakhilin kusoo gala kii ugu horreeyey nebi maxamed buu ahaa kayfa xakama sidibuu u kala saaray baynahum dhexdooda inuu go-i meesha saaray kabacdina yidhi hala wada qaado alkhulaasa gebagebo lamaa goortii balaqa u gaaray khamsan shan iyo wa thalaathiina soddon sanatan ee sano jadadad way cusboonaysiisay qurayshun quraysh binaa alkacbati kacbada dhismaheeda waxakamathu waxay xakam uga dhigtay iyo kala saare iyo garsoore fii wadci alxajari dhagaxa saaridiisa alla aswadiya ee madow mowdicahu meeshiisii nabi maxamed bay uga dhigeen sal alla aley wasalam faqadaa wuu xukumay raashidan xaaluu yahay mid hanuunsan raashidan xaaluu yahay mid hanuunsan wa xakama wuu xukumay muwafaqan xaaluu yahay mid la waafajiyey adarsu alcaashir darsiga tobnaad nash-atuhu waa nabiga barbaaridiisa sala allahu caleyhi wasalam ishtahara wuxuu ku caanbaxay sala allahu caleyhi wasalam beyna qowmihi tolkiisa dhexdooda bijamiici alkhisaali arrimaha dhammaantood almaxmuudati la mahadiyey ka sidqi sida runta waalamaanati sida ammaanada waalxilmi sida dulqaadka waalxayaa-i sida xishoodka watawaaduci sida hoos isu dhigidda xataa laqabuuhu ilaa ay ku naaynaaseen bilamiini maxamedul amiin wa kaana qowmuhu tolki waxay ahaayeen iyo wa cashiiratuhu xigtadiisu yuxibuuna kuwa jecel hun nebiga xuban jacayl cadiiman ee weyn wayaxtarimuuna way ixtiraami jireen hun nebiga ixtiraaman ixtiraam zaa'idan ee zaa'id ah waqad xafida wuu xifdiye hun nebiga allaahu allaa xifdiyey mundu sigarihi yaraantiisa laga soo bilaabo mundu siqarihi mundu maanta waa xaraf jaar haddaysan ficliga wax ku xigsan mundu sigarihi yaraantiisa laga soo bilaabo min acmaali ljaahiliyati acmaashii jaahiligu ay samayn jireen iyo falalkoodii ilaahay baa ka badbaadiyey falam yashrab muusan cabin khamran khamro walam yasjud uma sujuudin lisanamin sanam wa akrama wuu karaameeyey hu nebiga allaahu alle qabla nubuwati nebinimada ka hor bimucjizaatin mucjisooyin mucjisooyinkaasoo dallad ku tusiyey dallad tusisay calaa cidami mustaqbalihi mustaqbalkiisa weynankiisa minhaa waxaa ka mid a mucjisooyinka taskhiiru alkhamaamati daruurta u sahlideeda lahu nebiga loo sahlay fii safratihi socdaalkiisii athaaniyati ee labaad ilaa shaami shaamna u safray musanifku halkaana afar qodob buu kaga hadlay intaan hadda marayno ilaa qaybo badanoo soo socda afar afartaasaa u badan xabad shan masale u kaga hadlaan soo mar qodobka koowaad waxaa weeye nebi maxamed bulshada dhexdeeda intaa nebi laga dhigeen muxuu caan ku ahaa arrimo badan oo wanaagsan wax kastoo wanaagsan oo bani aadamtinimo ku wanaagsan sida runta amaanada dulqaadka xishoodka tawaaduca ilaa ayagu iskood ay ugu bixiyeen maxamedkii aaminka ahaa waxay arrinkaasi dhalisay oo qodobka labaad ah inay xigtadiisi iyo tulki jeclaayeen jeclaan aada u weyn weliba inay ixtiraamaan ixtiraam zaa'id ah waxaa saddexaad oo nebiga lagu tilmaamay intii aan nebi laga dhigin bulsho gaalaana uu ku dhex jiray waxa bulshadaasu ay samayn jireen oo gaalnimada ah ama macaasida ah muusan samayn jirin sida khamradoo kale ma cabi jirin sanab loo sujuudo oo la caabudo ma ogolayn bal rag badan baa ku raacsanaa nabiga arrinkaas sal aley wasalam afraad nabiga intaa nebi laga dhigin arrimo waaweyn baa ilaahay subxaana watacaala ku xoojiyey oo ku tusinaysa mustaqbalkiisa weynankiisa safarkii labaad oo uu usii socday shaam darsigii kaan ka horreeyana waa kusoo sheegnay oo daruur ayay ahlusiyarku waxay sheegaan inuu ilaahay ku hareeyo o ku hooseeyo subxaana wa tacaala ishtahara wuxuu ku caanbaxay sala allahu caleyhi wasalam bayna qowmihi tulki dhexdooda dhexdiisa bijamiici alkhisaali arrimaha dhammaantood almaxmuudati ee wanaagsan oo la mahadiyey ka sidqi sida runta wal amaanati sida ammaanada walxilmi sida dulqaadka walxayaai sida xishoodka watawaaduci sida tawaaduca xataa laqabuuhu ilaa ay ku naynaaseen bil amiini maxamed alamiin wa kaana qowmuhu tulki waxay ahaayeen iyo wa cashiiratuhu xigtadii yuxibuuna kuwii jecel hu nebiga xuban jacayl cadiiman ee wey wayaxtarimuunahu way ixtiraami jireen halkaasaad waxaad ka garaan runta ammaanada dulqaadka xeshoodka kibirla aanta intuba waa waxa dadka isu soo dhoweeya oo ixtiraamka keena iyo isqadarinta ixtiraaman ixtiraam zaa-idana dheeraad ah waqad xafida waxaa ilaashay hu nebiga allaahu alle mundu siqarihi yaraantiisa laga soo bilaabo wuxuu ka ilaashay min acmaali aljaahiliyati dadkii jaahiliga ahaa acmaashoodii falam yashrab muusan cabin khamran wax khamra ah walam yasjud uma sujuudin lisanamin sana wa akramahu wuu ku karaameeyey allaahu alle qabla nubuwati nabinimada ka hor bimucjisaatin mucjisooyin dalla tusisay calaa cidami calaa cadiimi buu ii qoraya aniga calaa cidami mustaqbalihi mustaqbalkiisa weynankiisa minha mucjisooyinka waxaa ka mid a taskhiiru lqamaam ilaahi qamaamati ilaahay inuu u fududeeyey daruurta lahu asaga fii safratihi socdaalkiisa athaaniyati labaad ila shaami shaamna u safray oo meesha ciridda markuu marayo daruur baa dushiisa saa u heehaabayso qoraxda ka xigsanaysa as-ilatun su-aalo bimaadaa maxay buu ishtahara ku caanbaxay bayna qowmihi tolkiisa dhexdii halkaana ma ahayn qowmuhu tolkii yuxibuunahu kuwii jecel halkaana ma aha yacmalu mid sameeya midla acmaalihim acmaashooda wax la mid ah bimaadaa maxaybuu akramahu ku karaameeyey hu nebiga allaahu alleh qabla nubuwati nebanimada ka hor su-aalaha jawaabtooda ardada loogu talagalay alkhulaasatu gabagabo curifa waxaa lagu ogaaday fii nashatihi bilowgiisii iyo barbaaridiisii bil akhlaaqi akhlaaq alfaadilati ee wanaagsan wa kaana qowmuhu talki waxay ahaayeen yuxibuunahu kuwii jecel wa casama waxaa ilaaliyeyhu nebiga allaahu alle min acmaali aljaahiliyati jaahiliga acmaashiisiibuu alla ka ilaaliyey adarsu alxaadi cashar darsiga koob iyo tobnaad xayaatuhu nebiga noloshiisa sala allahu caleyhi wasalam qubayla risaalati intaan lasoo dirin wax yar ka hor noloshiisu sidee bay ahayd lambar one xiinamaa waqtigii qaaraba uu ku dhowaaday al arbaciina afartan oo min cumrihi da-diisa ah axabba wuxuu jeclaaday al ibticaada ka dheeraansho caninnaasi dadka laga dheeraado iyo walcibaadata cibaado labadaasuu jeclaado inuu dadka iskaga dhex baxo cibaadaystana waqad ikhtaara wuxuu u doortay licibaadatihi caabuditaankiisa ilaahay uu caabudayo qaara xiraa-in buurta xire la yidhaahdo god ku yaalla wa huwa xiruhuna jabalun waa buur calaa ariiqi makata maka wadadeeda ku yaala wa kaana wuxuu ahaa yakhudu mid qaata zaadahu sahaydiisa ee waydaa goortii faraqa uu ka faaruqo sahaydu ka dhammaatana rajaca wuxuu usoo noqon jiray ilaa sawjatihi afadiisa ama oridiisa asayidati asayidati khadiijata ahayd boqoradii khadiija ahayd fa ya wuu qaadan jiray hayrahu sahaydii ka dhammaatay midaan ahayn wa kaana wuxuu ahaa yatacabadu mid cibaadaysta calaa diini jaddihi awowgii diintiisa ibraahiima ibraahiim min casharati ayaamin toban maalmood laga bilaabay ilaa shahrin bil afar qodob buu meeshaana kaga hadlay afartan sana markuu nebigu gaaray laba waxyaalood buu jeclaadayoo inuu dadkana ka dheeraado cibaadaystana lambar laba waxaa weeye wuxuu u doortay inuu ku cibaadaysto buur xire la yidhaahdo god ku yaalla inuu ku dhex cibaadaysto lambar saddex meeshaas uu u go-ayo ou rabo inuu ku cibaadaysto sahaybuu u qaadan jiray markay ka dhammaatana khadiiju haddana usoo noqon jiro ka qaadan jiray lambarka afraad haddii la yidhi waa cibaadaysan jiray calaa ayi diin diintee ku cibaadaysan jire musanifku wuxuu sheegay diintii nebi ibraahim muddadu intay ahayd min casharati ayaamin ila shahri as-ilatun su-aalo mataa goormuu axaba jeclaaday al ibticaada ka fogaansho caninaasi dadka laga fogaado afartan sane markuu ku dhowaaday ayna kaana xageebuu ahaa yatacabadu mid ku cibaadaysta qaaru xira min ayna xageebuu ahaa kaan min ayna xageebuu kaan ahaa yaakulu mid wax ka cuna sahaydiisii calaa ayi diinin diinteebuu kaan ahaa yatacabadu mid ku cibaadaysta diini ibraahim kam kaanat imisay ahayd muddatu cibaadatihi cibaadadiisa waqtigeedu min casharin casharati ayaami ilaa waxaweyaan shahri alkhulaasa gebagabo xiinamaa waqtigii qaaraba uu ku dhowaaday ama qaruba uu ku dhowaaday min al arbaciina afartan axaba wuxuu jeclaaday alcuslata dheeraansho u dadka ka dheeraado factaziluu qur-aanku waatuu sheegay waa ereyga macna ahaan wa kaana wuxuu ahaa yatacabadu mid cibaadaysta fii qaari xiraa-in xiro buurta loo yaqaano godkeedii calaa diini ibraahim ayuuna ku cibaadaysan jiray khulaasatu dowri alwal dowrkii koobaad kitaabka waa inagii nidhi dowrka koobaad meel buu ka bilowdaa waa nebi maxamed iyo dhalashadiisii ilaa afartan sano uu ka gaarayay intaas dowrul awal buu ku magacaaba ilaa afartan sano uu ka gaara markuu afartan sano gaaro waxyigu ku bilowday ilaa nebi maxamed sal alla aley wasalam uu ka hijroonayeyna dowru thaani ayuu ku magacaaba dowrkii koowaad oo casharkeenna horeeto kii koobaad kii labaad kii saddexaad oo hadda aan marayno saddexdaa darsi buu rabaa inuu khulaaseeyo khulaasatu dowri alwal kaalintii koobaad ama dowrkii koobaad khulaasadeeda oo lil xifdi loogu talagalay ardadu inay xifdido sayidunaa sayidkeennu maxamed ibnu cabdilaahi weeye wa aaminat alqurashiya hooyadiina waa aaminat alqurashiya huwa nebi maxamed aakhiru lambiyaai ambiyada kii ugu dambeeyey weeye wa rasuulullaahi alla kuu soo diray weeye ilaa jamiici naasi dadkoo dhan muxuu ula soo diray liyacbudullaha alla inay caabudaan waxdow keligii oo walaa yushriku ayna la wadaajin bihi alla shay-an waxba waqad wulida waa la dhalay sala allahu calayhi wasalama bimakata maka ayaa lagu dhalay yowmal ithnayni maalin itniin ah athaani cashar ee labiyo tobanka min rabiicil bisha rabiicul ah wa kaana waaliduhu waalidku wuxuu ahaa waa aabihii qad tuwufiya mid la oofsaday qabla wilaadatihi dhalmada nebi maxamed ka hor dhalashada nebi maxamed ka hor wa dufina aabihii waa la aasay bilmadiinati madiino fa rabat waxaa soo korisay hu nebiga ummuhu hooyadii wa ardacat waxaa nuujisay hu nebiga bacda ummi hooyadii gadaashii thuweybat alaslamiya thuma xaliimatu sacdiya haddana xaliimatu sacdiyaa nuujisay wa fi saadisati sanadkii lixaad oo min cumrihi da-diisa ka mid ah ayaa tuwufiyad la oofsaday ummuhu hooyadii bil abwaa'i meesha abwa la yidhaahdo fa xadanat waxaa xanaanaysay hu nebiga ummu aymana wa kafalahu waxaa kafaalo qaaday jadduhu awowgii wa fi thaaminati sanadkii sideedaad oo min cumrihi da-diisa ka mid ah tuufiya waa la oofsaday jadduhu nebiga awowgii fa kafalahu waxaa kafaalo qaaday camuhu adeerkiisa abuu taalibin ah wa fi taasicati sanadkii sagaalaad oo min cumrihi da-diisa ka mid ah saafara wuu safray maca camihi adeerkii la jirankii abi taalibin ah ila shaami shaam buu u safray wa ra-aahu nabiga waxaa arkay baxiira ayaa arkay alraahibu ee caabidka ahaa fa carafahu wuu ogaaday inuu nebi yahay wa fi lkhaamisati walcishriin sanadkii labaatan iyo shanaad oo min cumrihi da-diisa ka mid ah saafara wuu socdaalay fii tijaaratin ganacsi oo lisayidati u sugnaaday boqoradii khadiijata ahayd wa bacda rujuucihi soo noqodkiisa ka bacdi bishahrayni laba bilood tasawaja wuu guursaday bihaa khadiijo wa kaana cumruhaa da-deeduna waxay ahayd arbaciina sanatan afartan sano wa fi lkhaamisati wathalaahiin soddon iyo shan markuu jiray oo min cumrihi daadiisa ka mid ah ishtaraka wuxuu kala qayb galay maca qurayshin quraysh la jirankeed fii binaa'i lkacbati kacbada dhismaheeda waxakama wuu kala saaray baynahum dhexdooda fii wadci lxajari dhagaxa dhigidiisa al aswadi ee madow makaanahu booskii la dhigo waqad ishtahara wuxuu ku caanbaxay beyna qowmihi tulki dhexdii bilkhisaali arrimaha almaxmuudati la mahadiyey wa kaanuu waxay ahaayeen yuxibuunahu kuwii jecel wayaxtarimuunahu way xurmayn jireen xataa laqabuuhu ilaa ay ku naynaaseen bilamiini waxawdalamiin waqad xafida wuu ilaaliyey hu nebiga allaahu alle min acmaaliiljaahiliyati acmaashii jaahiliga wa axaba wuxuu jeclaaday al ibticaada ka dheeraansho caninaasi dadka laga dheeraado xiinamaa qaaraba markuu ku dhowaaday al arbaciina afartan oo min cumrihi daadiisa ka mid ah wa kaana wuxuu ahaa yatacabadu mid cibaadaysta fii qaari xiraain buurta xira la yiraahdo godkeeda calaa diini jaddihi awowgii diintiisa ayuu ku cibaadaysan jiray ibraahiima iyo ibraahiim ah wallahu aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi